كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال عشق نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بال كن مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال عشقا نوعا بالرضا مستسلما asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba meel walbood joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna toddobaadka iyo codkaan saarta oo aad uga barateen idaacaddeenna maalin walba oo jimco ah halkani waa idaacadda islaamiga ee codkaan saarta إن تصله فهو للعبد وصول فاغتنم واسعد بذياك الوصال إن حبل الله يا هذا متين محكم النسج ومن أقوى الحبال waa maalinnimo jimcaha bisha hijraduna tahay toddobada bisha muxaram ee kun afar boqol iyo kob iyo afartanka kuna beegan lixda bisha sebteembar ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa ah inogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaladeena telegramka facebooka youtube-ka iyo twitter-ka barnaamijkeena toddobaadkan waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu alla idmo wararka dowladda islaamiga kuwoodii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan tirakoobka guud ee howlgallada dowladda islaamiga ka fulisay wilaayooyinkeeda toddobaadkan iyo maqaal dacwo ah oo aan ka soo xiganay wargeyska annaba cadadkiisa boqol iyo laba iyo sagaashanaad kaasoo ciwaankiisu yahay u toosnow sidii lagu amray qaybta ugu dambaysa barnaamijkeenana waxaan kusoo qaadan doonaa sidii caadada ahayd xubintii dardaaranka barnaamijka toddobaadka ee codkan saarta waxaa iska kaashaday mu'asasada bariga afrika iyo idaacadda codkan saarta soosaarayaasha barnaamijka waa walaaladay abu camaar iyo abudijana somaal daadihintuna waxaa igala qayb qaadan doona walaaladay abusayf iyo sancaani dhanka farsamaduna hadda waa macalinka جوها فزمت لبى وضحى كل غالي فزم لبى وضحى كل غالي مع الله نقيا لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال haddaynu ku bilowno wararka dowladda islaamiga kuwoodii ugu xiisaha badhnaa toddobaadkan aynu ku bilowno wilaayada galbeedka afrika maalinimadii sabtidii aynu soo dhaafnay ee kowdii bishan muxaram waxaa la dilay sideed ka tirsan ciidamada murtadiinta nigeriya kadib markii ay mujaahidiinta dowladda islaamiga dhabagal u dhigeen meel u dhow magaalada maydhuguuri waafadiin alle kadib askarta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay dhabagal u dhigeen kolonyo gawaari ah oo ay wateen ciidamada ridada nigeria xilli ay ku socdaalayeen meel u dhow magaalada maydhiguuri ee ku taala deegaanka boorno waxaana halkaa ku dhex maray iskahorimaad laisula adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan mujaahidiinta ayaa sidoo kale adeegsaday qarax miino ah iyagoo islamarkaana gubay laba gawaari oo noocyada waaweyn ah dhabagalkan ayaa kufaarta nigeria kaga halaagsamay sideed askari halka hub iyo rasaas aad u tiro badan iyo laba gawaarina laga soo qaniimaystay allah ayaa ku mahadsan islaamalinimadii sabtidii aynu soo dhaafnay amniyaadka khilaafada islaamiga ayaa waxa ay qarax miino la eegteen laba saraakiil ka tirsan booliiska riddada taraafikada bangaladesh xilli ay ku sugnaayeen magaalada daka waxaana ka soo gaaray dhaawacyo culus allah ayaan weydiisanaynaa inuu soo dadejiyo halaagooda bal haatanna wilaayada saynaa maalinimadii axaddii aynu soo dhaafnay ee labadii bishan muxaram askarta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay burburiyeen taangii ay lahaayeen ciidamada ridada masar kadib markii ay qarax miino kula eegteen koonfurta alcariish iyagoo dhammaan wixii la socdayna ay ku halaagsameen allah ayaa ku mahadsan haddaynu u gudubno dhanka iyo wilaayada bakistan saddexdii bishan muxaram amniyaadka khilaafada islaamiga ayaa waxa ay dileen xubin ka tirsan sirdoonka riddada bakistan kadib markii bastoolad ay kula dhaceen xilli uu ku sugnaa meel u dhow magaalada mastonki ee ku taal gobolka baluchistan allah ayaa ku mahadsan haatanna wilaayada khuraasaan jenaraal ka mid ah ciidamada murtadiinta afghanistan oo ku halaagsamay qarax miino ay mujaahidiinta kula eegteen magaalada badkhashaan nadiir maxamed nayaazi oo ahaa jenaraal ka tirsan ciidamada murtadiinta afghanistan iyo saddex ka tirsan ilaaladiisa ayaa la dilay kadib markii ay mujaahidiinta dowladda islaamiga qarax miino kula eegteen saddexda bisha muxaram magaalada fayd abad ee ku taal badkhashaan allah ayaa ku mahadsan bal haatanna aynu eegno wilaayada ciraaq gaar ahaan faluuja waxaa la dilay shan ka tirsan ciidamada raafidada halka qaar kalena la dhaawacay kadib laba weerar oo isdabajoog ah oo ay iskata khilaafada islaamiga ku qaadeen magaalada faluuja waafajin sanno kadib askarta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay maalinimadii talaadadii aynu soo dhaafnay weerar ku qaadeen fariisinay ciidamada raafidada ku leeyihiin deegaanka daabidiya ee dhaca waqooyiga faluja waxaana halkaa ku dhex maray iska horimaar laysula adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan taasoo ka dhalatay halaag ka soo gaara laba murtadiin halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxa ay burburiyeen gaari nuuca hamarka ah kadib markii qarax miino ay kula eegteen isla deegaanka waxaana ku halaagsamay saddex murtadiin oo la socday allah ayaa ku mahadsan haatana dhanka iyo wilaayada yeman gaar ahaan albayda toddoba ka tirsan tandiimka ridada alqaacidada dawaahiri oo la dilay kadib markii weerar iska caabin ah loogaga hortegay magaalada kayfa waafajin alle kadib askarta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay ka hortageen weerar ay xubno ka tirsan tandiimka ridada alqaacida kusoo qaadeen deegaanada xuma cawaaja iyo xuma abuuqays ee ka mid ah magaalada kayfa waxaana halkaa ku dhex maray iska horimaha laysula adeegsaday hubabka noocyadiisa kala duwan waxaana ku halaagsamay toddoba murtadiin halka dadka qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxaana sidoo kale laga khaniimaysay hub iyo rasaas kala duwan allah ayaa ku mahadsan oo ku celiyey dhagartoodii ugu dambayntiina wilaayada shaam gaar ahaan reeqa labiyo toban ka tirsan mutadiinta b k kda oo dilal iyo dhaawacyo loo geystay kadib dhabagal ay askarta khilaafada islaamiga u dhigeen magaalada dhabka waafajin alla kadib mujaahidiinta khilaafada islaamiga ayaa waxa ay maalinimadii shalay dabin u dhigeen xubno ka tirsan murtadiinta b k bkkda wadada isu xidha magaalooyinka dabqah iyo rakha iyagoo islamarkaana la beegsaday hubabka noocyada boobayaasha ah waxaana dhimasho iyo dhaawacyo ku noqday labiyo toban murtadiin halka laba ka mid ah gawaaridii ay ku socdaalayeenna waxyeelo laga gaarsiiyey allah ayaa ku mahadsan walaalayaal intaa waxaa inooga wararkii dowlad islaamiga kuwoodii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan haatanaan idinku wareejiyo walaalkeen sayf oo inoo haya tirakoobka guud ee howlgala ولا دول الإسلامي فلسي ولا ولايوين كذا نحن أساد النزال لا لم نبالي بالطوات نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة نحن عشاق العوالي نحن فرسان الحياة نحن والرجال الغوالي في دنيانا حتى الممات aada iyo aada ayaa umahadsan tahay akhuuna abuuseyd bal haatan kusoo dhawaada xubinta tirakoobka howlgalada guud ee xoogaha khilaafada islaamka daafaha caalamka ka fuliyeen alle mahadiisa weerareenada dowlada islaamka ayaa toddobaadkan qaaday konton iyo sideed howlgal waxayna dhimasho dhaawac ugu geysteen boqol afartan iyo labo cadow kale ah sagaashan iyo toddoba gaalo iyo murtadiin soddon iyo toddoba raafido iyo nusiriin saddex saliibiyiin iyo shan isku dhex jira saraakiil iyo hogaamiyaal waxaan alla weydiisanay inuu ciqaabtiisa ku fogeeyo dhanka kale ciidamada xoogaa khilaafada islaamka ayaa gubay toddobaadkan labo boos isku dhex jira beero iyo guryo ay leeyihiin raafidada iyo murtadiinta dhanka kale gutada qaraxyada ayaa burburiya waxyaalo geystay toddobaadkan labaatan iyo shan gawaarida dagaalka ay leeyihiin cadowga alle allah ayaa ku mahadsan ugu dambeyntii aanu kusoo gagabeyno saddexda wilaayada ugu howlgalka badnaa toddobaadkan alle mahadiisa kaalinta koowaad waxaa gashay wilaayada ciraaq waxaana ku xigtay wilaayada shaam halkaas kaalinta saddexaad gasho wilaayada yemen allah ayaa mahadsan mahadsanid abusayf sidoo kale wargeyska annaba ayaa daawacay tiro koobka howlgalladii ay fuliyeen dagaalyahanada dowladda islaamiga sanadii lasoo dhaafay ee kun afar boqol iyo afartankii hijiriyada allah falligii dagaalyahanada dowladda islaamiga ayaa qaaday saddex kun lix boqol iyo shan iyo lixdan weeraro waxaana dhimasho iyo dhaawacyo ku noqday shan iyo toban kun sideed boqol iyo shan iyo afartan oo isugu jira gaalo iyo murtadiin sidoo kale waxa ay waxyeelo iyo burbur ay gaarsiiyeen kun toddoba boqol iyo saddex iyo labaatan gaadiid ah waxay gubeen laba boqol iyo toddoba iyo lixdan oo isugu jira guryo iyo beero sidoo kale waxay cagta mariyeen boqol iyo afar iyo siddeetan isugu jira fariisimo iyo xorooyin ciidan sidoo kale waxa ay nolosha kusoo qabteen boqol iyo labaiyo toban maxaabiis weeraradan oo ay fulisay dowladda islaamiga ayaa ka kala dhacay guud ahaan dhammaan qaaradaha adduunka sida aasiya australia africa iyo yurub iyo gaar ahaan wilaayooyinka dowladda islaamiga sida ciraaq sham khuraasaan saynaa galbeedka africa soomaaliya bariga aasiya bartamaha africa libiya yemen bakistan hindi khawkas iyo sidoo kale wadamada kale ah tunisiya france sri lanka najdi dajikistan masar iyo australia allah ayaa ku mahadsan ugu dambeyntiina wilaayada ugu howlgallada badnayd sanadkii tegay ayaa noqotay wilaayada ciraaq oo ay mujaahidiinta dowladda islaamiga ka fuliyeen kun afar boqol iyo sideed iyo konton howlgalo sidoo kale waxay noqotay wilaayada ugu dhimashada iyo dhaawaca badani ee gaalada iyo murtadiinta kasoo gaara taasoo tiradoodu gaaraysa afar kun iyo boqol iyo sideed iyo konton oo isugu jira murtadiin iyo gaalo asliyiin ah waxaa xigta wilaayada sham oo gashay kaalinta labaad halkaasoo ay ka dhaceen kun boqol iyo shan iyo afartan howlgalo taasoo ay dhimasho iyo dhaawacyo ku noqdeen afar kun iyo afar iyo sagaashan oo isugu jira murtadiin iyo gaalo asliyiin ah waxaa kaalinta saddexaad gashay wilaayada khuraasaan oo laga fuliyey saddex boqol iyo lix iyo konton howlgalo waxaana dhimasho iyo dhaawacyo ku noqday laba kun sideed boqol iyo sagaal iyo soddon oo isugu jira gaalo iyo murtadiin allah ayaa ku mahadsan walaalayaal haatanna kusoo dhawaada maqaalkii dacwada ahaa waxaan kasoo xiganay wargeyska annaba kaasoo ciwaankiisu yahay u toosno uu sidii lagu amray oo uu inoo soo jeedin doona walaalkan sancaani هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام رابط وصابر يا همام واقرأ على الدنيا السلام هذا زمان العاديات إلى العدا فإلى الأمام نعم الشهادة فانتشر عطر الهدى بالالتحام وبغي الحياة كريمة mahadsanida wasayd waxaan ku bilaaweynaa magaca ilaah naxariista mid guud iyo mid gaarba salaam iyo nabadgelyo waxay u sugnaatay midka ugu sharafta badan ambiyada intaasi kadib waxaan nool nahay waqti ay bateen dadkii xumaa dadkii toosnaana ay yaraadeen ayna bateen kuwa dhaafaya xuduudka ilaahay dadka ruuxoodu ka baxay jirkooda waa kuwa dhintay sidoo kale qof kasta oo jirkiisa ka leexdo tusinida ruuxdiisa waa mid faasida waxayna la mid tahay sidii mid aan ruux lahayn toosanidu waa dahaaradda nafta xasiloonideeda dadka waxay isugu jiraa mid toosan iyo mid xadgudba iyo ahlusunno waa kuwa toosan kuwaas oo raacay jidka xaqa aanan ku leexan midig iyo bidixtoona uu laasimayna jidkaas allaahna baryaaya oo weydiisanaya wakhti kastay cumar radiallahu canhu wuxuu yidhi toosanidu waa in ku toosanaatid amarka iyo reebidda labadaba aadna u meermeerin sida dacwooyinka u meermeeraan waxaa laga soo guuriyey hadalka madaarij saalikiin haddaba iyadoo uu batay baadilkii iyo fitankiisa iyo shubahaadkiisa waxaa waajib ku ah ahlu xaqa in uu ku toosnaadaan daacadda alle ayna raacin hawada qoom hore dhumay oo dhumiyey dad badan kana dhumay jidka toosan allah wuxuu ku yidhi nebigiisa sidaas ugu yeer una toosnow sidii lagu amray hana raacin hawadooda dhehna waan rumeeyey wixii eebbe kitaabkiisa ku soo dejiyey suura shuura toban iyo shan toosanida waa in la maro jidka toosan waana diinteena sarraysay iyadoon loo leexinin bidix iyo midig taasna waxay koobsanaysaa in la sameeyo dhammaan wixii lagu adeecayo allah tan muuqata iyo tan qarsoonba iyo in laga tago Dhammaan waxii la iska reebay tan muuqata iyo tan qarsoonba waxaa laga soo guuriyay hadalkan jaamic alculuum waalaxkaam noqo mid toosan oo ahayn mid xadgudbay iyo mid lunsan inta qofka u dhammaystirmayso toosinadiisa waa lagama maarmaan in jidkiisa u dhexeeyo inuu ad adkaado iyo in uu sahashado diinta wuxuuna sheegay ibnu qayim lix arrimood oo ku dhammaystiranto toosanida qofka hadduu ka baxo mid ka mid ah wuxuu ka baxayaa toosanida kabixitaan dhammaystiran ama mid qeybka ah waxaana weeye mida koowaad in lagu dadaalo camalka labo iyo in lagu koobnaado saddex iyo in la raaco inta u dhaxaysa kabadbadisid iyo fududaysi afar iyo in lagu is in la istaago meesha cilmiga kuu tilmaamay maaha in aada istaagto wixii marba xaalkaaga aada ku sugan tahay keensado shan iyo in waxaad rabtid ikhlaas ku samaysid lix iyo in la raaco sunnada lixdaas arrimood waxay qofka u dhammaystiran toosinidiisa hana ka digtoonaado muuminka mujaahidka in shaydaanka ka saaro xadka toosanida oo uu uga saaro ama bidcada in uu fudaydsado kadibna uu ka tago in uu qabsado sunnada ama bidcada ka badbadiska kadibna uu ka siibto diinta sida uu waranka ugu siibto leebka sida xaalka khawaarijta kuwaas oo ku yasaaya salaada dadka toosan salaadooda iyo soonkooda waxay dhaheen qeyb saxaabada ka mid ah wadada diinta iyo sunnada in lagu koob maado ayaa ka wanaagsan in lala yimaado waxyaabo dheeraad ah oo waddada diinta iyo sunnada khilaafsan waxaa laga soo guuriyey hadalka madaarij saalikiin waxaa laga wariyey cabdullaahi bin cumar wuxuu dhahay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh howl walba waxay leedahay xilli firfircoonsho ah firfircoonaan walbana waxaa ka dambaysa daciifnimo iyo dadaal ninkii dadaalkiisu u noqday sunadayda waa hanuunsamay ninkii uusan noqon dadaalkiisu sunadaydu wuu halaagsamay ibnu qayim isagoo tacliiqinaya xadiidka markii la amray in uu ku koobsado camalka wuxuu dhahay kheer kasta wuxuu leeyahay ijtihaad lagu koobnaado iyo ikhlaas ku xiriira raacida sunnada ee ku dadaala in camalkiina ahaado manhajka nebiyaasha iyo sunnadooda hadalkan waxaa laga soo guuriyey mahadsanaysan caani walaalayaal waktigoo ciriiri inugaha darteeda waxaan ka cododaaranaynaa inaan barnaamijka idin dhamaystiri karin waxaan idin dhamaystiri doonaa todobaadka dambe hadduu eebe idmo walaalayaal haatana waxaan idinku wareejin doonaa walaalkeena buusaama oo inoo sii dayn doono xubintii dardaaranka tani intaan barnaamij midkan oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu eebe idmo waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu دروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا وسودا نسورا وسودا أتينا أتينا سيولا جنودا مضينا مضينا وفودا وفودا هدمنا الحصون ردمنا الحدود صدمنا المنون حطمنا البنود يا أيها الصحوات يا أيها الشرط يا أيها الجنود في الجيش يا أيها المخبرون في السر والعلن يا أيها البرلمانيون المحسوبون على أهل السنة والزعماء يا من زلت أقدامهم من الشيوخ والوجهاء يا أيها المحاربون لدولة الإسلام تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا قفوا وقفة خالصة لله وتفكروا اجتمعوا وتباحثوا وتناظروا انفردوا وتأملوا وتدبروا فإنما أعظكم بواحدة يتبين لكم بها الحق من الباطل ألا فلينظر كل امرئ منكم من يتبع بمن يقتديه بمن يأتمر وينتهي يا من تحارب دولة الإسلام ممن ينتسب إلى أهل السنة قف وتفكر خلف من سوف تسير يوم القيامة ومع من سوف تحشر خلف الحكومة الرافضية الصفوية ومن يترأسها خلف وزارة الداخلية ومن يقودها خلف الأحزاب السياسية ومن يتزعمها خلف العشيرة الجاهلية ومن يتصدرها أتتبع البرلماني الذي انتخبته فنهب وسلب مالك وحالف أعداءك أتأتمر بالدستور الذي كتبه أتخضع للقانون الذي وضعه لبئس التابع والمتبوع من غرر بك لتترك كتاب ربك من أفتى لك فتخالف نهج نبيك كيف نصرت الصليبيين وقاتلت المجاهدين كيف اتبعت أمريكا وحكومتها العميلة بأي عين رأيت الحق معهم وأقسم أنك في قرارة نفسك لتعلم أن أمريكا وأنصارها على باطل وأن المجاهدين على الحق فكيف طاوعتك نفسك أين كان ضميرك ألم يأتك نبأ الدعاة على أبواب جهنم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك رواه الشيخان فأين أنتم من هذا الحديث هل اعتزلتم الفرق أم اتبعتم الدعاة على أبواب جهنم هل لزمتم جماعة المسلمين وهل جماعة المسلمين تتبع أمريكا؟ هل تتوافق معها؟ بل هل تسالمها؟ فحذار حذار أيها المسكين إن الذي أفتى لك بنصرة الصليبيين وقتال المجاهدين ما هو إلا من الدعاة على أبواب جهنم سحرة يسحرون أعين الناس ويسترهبونهم يصورون أمريكا وحلفاءها وأنصارها بأنهم على حق وأنهم أهل البر والتقى والصلاح والخير وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحاربون الظلم والفساد والشر وأنهم يدعون إلى الخير والسلام والمحبة ويأمرون بالقسط ويحكمون بالعدل وصوروا المجاهدين بأنهم أهل الكفر والضلال والفجور وأنهم قتلة ظلمة مجرمون مفسدون في الأرض يدعون إلى الشر والظلم والفحشاء والمنكر والبغي فتدارك نفسك أيها المفتون وانظر أسيادك وكبراءك لمن هم يتبعون لأي حزب لأي كتلة لأي حكومة لأي دولة تدارك نفسك فوالله إن أمريكا لراضية عن كل من يفتي أو يشارك بقتال المجاهدين عامة والدولة الإسلامية خاصة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حلمتم مزيدا ذهبتم بعيدا غدوتم عبيدا طريدا شريدا طرينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجذودا طرينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود فرينا النحور كسرنا الغمود شفينا الصدور نصرنا الجدود نصرنا الجذود نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا أسودا نسورا أسودا نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا سودا نسورا سودا